alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin sal اllah wslm wbaarak cla nabiyina muxamadi waaalihi wsaxbihi ajmaciin ama bacdu darsigeennaani waa kii toddobiyo tobnaad ee ka mid ah kitaabkii xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wاsunna ou iska laha doctor saciid ibnu caliy bni wahfin alqaxطaani raximah اllahu tacaala waxaynu dhexda kaga soo jirnay adkaaru الصabaaxi wاlmasaa wuxuu casharkeennu ka bilaabanayaa xadiidka labaatan iyo koowaad oo baabkaas ah umu salama warinaysa allahuma innii asaluka cilman naafican wa risqan dayiban wa camalan mutaqabala idaa asbaxa wuxuu odhanayaa qofku allaahuma allahyow innii anugu asaluka waxaan ku weydiisanayaa cilman cilmi naafican waxtar leh waa cilmi adigana ku anfaca khalqigana anfaca oo lagu dhaqmay wa risqan dayiban iyo risaq wanaagsan oo xalaal ah si xalaalan loo isticmaalay wa camalan iyo shaqo iyo camal mutaqabalan la aqbalay idaa asbaxa markuu waabariisto ayuu qofku akhrinayaa ibnu maajah iyo kayrkii baa xadiidkan wariyey wuu inoo soo hormaray waxaana soo sheegnay cilmigu inuu laba u qaybsamo camalkuna laba u qaybsamo risqiguna laba u qaybsamo cilmigu cilmi naafica iyo cilmi daariyo wax dhibhaya risqigu risqi ayiba iyo risqi aan ayib ahayn camalkuna camal la aqbalay iyo mid marduudoo lagugu soo celinayo inaad ilaahay weydiisatid camalkaagu inuu noqdo mid la aqbalay oo aan lagugu soo celin risqaagu inuu noqdo mid xalaal ah oo aan xaaraam noqon cilmigaagu inuu noqdo mid waxtar leh oo aan ku dhibin waa arrin aad u wanaagsan wey astaqfir اllaha watuubu ilayhi alaqar ibnu yasaar almusani ayaa wariya xadiidkan wuxuu qofku odhanayaa astaqfiru dembidhaaf ayaan weydiisanayaa allaha alle waatuubu waan u toobadkeenayaa ilayhi ilallahi ilahi baan u toobadkeenayaa miata maratin boqol jeer fi lyowmi maalinkii cajiib bukhaari iyo muslim ba xadiidkan way wariyeen nebigu sala allahu calayh wasalam waxaa laga tirin jiray maalinkii oo loo tirin jiray boqol jeer halka mar uu soo fariista meel inuu yidhahdo astakfirullah watuub ileyh astakfirullah watuub ileyh astakfirullah watuub ileyh ilaahu dembigayga dhaaf ilaahu waa kuu toobad keenay acmaasha qurubaadka ilahay lagu dhawaado kuwa ugu fadliga badan bay ka mid tahay ducada labaatan iyo saddexaad acuudu bikalimaat illaahi taammaati min shari maa khalaq waa xadiidka abu hurayra acuudu waxaan magangelayaa gelayaa bikelimaatillaahi ilaahay kelimooyinkiisa attaammaati ee dhammayska tiran min shari maa shay sharki baana ka magangelayaa khalaqa alla uu uumay alaaa maraatin saddex jeer buuna ilaahay ka magangelayaa idaa amsaa markuu galabaysto wuxuu nebigeennu sheegay sal allahu calayh wasalam man qaalahaa xiina yumsii alaaa maraat galabkii marka la gaalo qofkii saddex jeer akhrista lam tadurahu xumatu tilka alleylati hameenkaas sunteeda iyo dhibaatooyinkeeda iyo halaqyadeeda iyo waxyaalaha sunta wax ku dilaayay ma dhibaan xadiidkan abu hurayra wuxuu ka warinayaa ou leeyahay abu hurayra nebiga ka wariya wuxuuna leeyahay jaءa rajulu ila اnabiyi sal اllahu calayh wasalam fii saxi muslim bay ku qoranta nin baa nebiga u yimid markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuul اllaahi ma laqiitu min caqrabi ladaqatni lbaarixa alla maxaan dhib kala kulmay iyo xanuun iyo rafaad hangarala xala iqaniinay markaasaa nebigu wuxuu yidhi amaa low qulta xiina amsayta markaad garabaysatay haddaad dhihi lahayd alxamdulilah markii aad garabaysatay haddaad dhihi lahayd acuudu bikalimaat illaahi taamaati min shari maa khalaq haddaad sidaa odhan lahayd lam tadurraka xataa hadday ku qaniinto wax dhiba kuma gaysateen imisaan aragnay dad bahal qaniinay dhagaha wax ka galeen sanka wax ka galeen dhibaata soo gaartay jilbis iyo hangarale iyo abeese hameenkii ruugtay xirsixirka rasmiga ahi waa ka nebigu ina barayaa sala allahu calayh waalih wasalam marka inaad tidhaahdid acuudu bikalimaat illaahi taammaati min shari maa khalaq ilaahay kelimooyinkiisu waa ifa sifooyinkiisa ka mid ah ifa sifooyinkiisa ka mida wey weliba min sifaati daata weligii alla waa hadli jira subxaana wa tacaala la marka laga fiirsho sifaatu daat wey ayib maxaa soo baxaya marka hadday makhluuq ahaan lahaayeen kelimooyinka ilaahay nebi moxamed sidan ay uma magan laakiin waa kelimooyinka ilaahay makhluuq maaha waa sifa sifooyinkiisa ka mid a min shari maa khalaq wax allaala wuxuu abuuray sharkoodan ka magangelaya tirmidi baa xadiikan wuxuu ku daray xadiikan aakhirkiisa inuu ka wariyey suhayl ibnu abi saalix baa wuxuu leeyaha oo ruwaadda xadiidkan wareysay ka mid ah kaana ahlunaa tacallamuuha qoyskayaga iyo ehelkayagoo xadiidkan way barteen fa kaanuu yaquuluunaha kulla leylatin habeen walba way akhrisan jireen qoyskayagu buu ducadan intay barteen bay ku dhaqmi jireen haddana faludiqat jaariyatun minhum gabar yaroo ayaga ka mida ah la qaninay habeenkii dambe falam tajid lahaa wajacan wax xanuuna maysan dareemin buu xataa bahalkii sunta lahaa mu'limkaahayoo wax xanuujin jiray mu'digaahayoo wax dhibi jiray haddii aad adkaartii akhrisatid suntiisii iyo wabaayadiisi iyo teetanadiisii maba ku dhibaysaba ilaahay waxyigiisa waxaa ku jira nolosheenna oo dhan sida awgeed qur-aanka kariimkaa yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli ida dacaakum lima yuxyiikum ilaahiyo rasuulkiisa ajiiba waxay idinkugu yeerayaan wax idin noolaynaya aakhiriya adduunba xayaatadiinna iyo sharaftiinna ku jirta wainahu ladikru laka waliqowmika adiga iyo reetolkaaba nebi muxamed qur-aankanu sharaf buu yahay sunnada nebiguna qur-aankay fasiraysaa ayib allahuma salli cala muxamadin allahuma salli wasallim cala nabiyina muxamed xadiikan waa xadiidka abudarda cashara maraatin wuxuu qofku odhanaya allaahuma allahayow salli u naxariiso ammaan clى muxamadi wslim nabadgeli calى nabiyina nebigeenna sal اllahu alayh wasalam muxamadin muxamed ah cashra maraatin toban jeer buu qof soo odhanaya waxaa ka mid ahaa man sallaa calaya xiina yusbixu cashra wa xiina yumsi cashra man sallaa qofka igu salliya calaya dushayda xiina yusbixu markuu waa bariisanaya cashran toban jeer wa xiina yumsi markuu galabaysanayana cashran toban jeer igu salliya adrakathu shafaacatii yowma alqiyaama maalinka qiyaame shafaacadaydaa soo haleeli doonta dabaraani baa wariyey laba sanad buuna ku wariyey waxaa daciifiya xadiidkan alimaam alciraaqi kitaabkiisa tahriij culuumiddiin oo uu iska leeyahay khazali kitaabka takhriijku ku leeyahay wuu daciifiyey waxaa sidoo kale daciifiyey assakhaawi waxaa daciifiyey alimaam muqbil iyo sheekh albaani raxmat ullahi caleyh intuba way daciifiyeen waxay leeyihin xadiidkaani ma sugna sanad ahaan adkaaru nowm waxaan ka soo baxnay adkaartii la akhrisan lahaa subaxii iyo galabkii waxaan soo sheegnay inay tahay xirsixir qaymo badan iyo cambuurbareed iyo halmad aan in badanoo cadowga ka mida rasaasiisu kugu soo gaaraynin wuxuu halkan kaga hadlaya qofkii hurdo isu diyaariyey adkaaru nowmi hurdada iyo seexashada ducadeedii xadiikeedna xadiikan caaisha wariyey yajmacu qofku wuu kulminayaa kafayhi labadiisa calaa calood uma yanfufu wuu afuufayaa fiihimaa labadii calacalood dhexdoodu ku afuufaya fayaqra'u wuxuu akhrinayaa fiihimaa labadii calacalood dhexdooda bismi illaahi araxmaan araxiimi qul huwa allaahu axad waa soo marra suuraddan tafsiirkeeda qul waxaa dhahdaa nebi maxamedow huwa arrinku wuxuu yahay allaahu alle axadun keligii inuu yahay allaahu alle assamadu allaha dhibaatooyinka iyo baahida lala aadoo loola cararo weeye lam yalid wax muusan dhalin walam yuulad asna lama dhalin sababtu waxa weeye qofku wax dhalayaay waa qof cid la mid oo wax ka dhala ay jirto ilahna cidi la mid ma aha waa qof baahanoo ciduu shahwo ku guto xaggana carruur iyo inuu waxelo u baahan weeye ilaahayna ma aha walam yuulad lama dhalin hadda qofkii haddii la dhalo asaga cid ka horraysay oo asal jirta ilaahina huwa alwalu walaakhiru walaahiru walbaain walam yakun muusan ahan axadun qofna kufuwan miduu dhigma lahu alle bismi illaahi raxmaan iraxiim qul acuudu qul waxaad dhahdaa acuudu waxaan magan gelayaa birabbi lfalaqi ilaahagaa wax kala dhambala xabadaha badarka iyo masegada markay soo baxayaan iyo waagu markuu baryayaba min shari maa shay sharki baan ka magangelayaa ilaahay khalaqa alla u uumay wa min shari khaasiqin hameenka sharkiisaan ka magangelayaa idaa waqaba markuu madoobaadoo mugdiyoobo wa min shari nafaathaati kuwa wax afuufa sharkoodaan ka magangelayaa filcuqadi guntimaha dhexdoodana ku afuufo wax sixra wamin shari xaasidin kuwa xasdaya sharki baan kaa magangelaya idaa goortii xasada uu xasdayo bismi illaahi raxmaan raxiim qul acuudu birabbi naas qul waxaad dhahdaa acuudu waxaan magangelayaa birabbi naasi dadka rabbigii abuurtay maliki naasi dadka allihii iska lahaa ilaahi naasi dadka macbuudkoodii dhabta ahaa ee xaq ah caabudayeen min shari lwaswaasi kii wax waswaasinayay sharkiisaan ka magangelaya alkhannaasi ee dhuumashada badnaa oo dhuudhuumanaya alladii kaasoo yuwaswisu waswaasinaya fii suduuri naasi dadka laabtooda min aljinnati jin xaggooda xaaluu ka ahaaday iyo wanaasi dad uma yamsaxu wuu masaxayaa bihimaa labadii gacmood oo labadii gacmood oo qulwalle iyo qulacudubirabilfarq iyo birabinaas lagu akhriyey xageebuu ku masaxayaa maa shaygii istidaaca uu awoodo min jasadihi jirhkiisa ka mida jirhkaaga intaad awoodid baad marin yabda wuu bilaabayaa bihimaa labadii gacmood calaa ra'sihi madaxiisa iyo wawajhi wejigiisa iyo wamaa wixii aqbala soo qaabilo ku hor yimaado min jasadihi jirkiisa ka mid ah yafcalu wuu samaynaya dalika arrinkan aaa maraatin saddex jeer buu samaynaya saddex jeer ayuu qofku sidaa samaynaya ayib bukhaari iyo muslim baa wariyey ma tufitaankaa la hormarinaya oo markaasaa birabbilfalaq iyo birabbinaas iyo qulhuwallo lagu akhrin mise qur-aankaa marka hore la akhrinayaa oo markaa kabacdi baa lagu tufayaa waxaa xadiidku inoo sheegay caaisha yajmacu kafayhi uma yanfuu fiihima labadii gacmood buu isu keenaya kabacdina wuu ku tufayaa axaadiidta qaarkood waxay tilmaamayaan qur-aankaad ku akhrinaysaa markaad qur-aanka ku akhriyid baad ku tufaysaa culammada qayb baa waxay yidhahdeen war meelaad qur-aanka ilaahay ku akhriday cadhuufa ku tufin ha laga daayo laakiin mar hadduu daliilku sugnaaday oo xadiidkeedu sugnaaday wax mushkilaa ma leh qur-aanka ilaah baad ku akhrisan waadna ku tufan kartaa xaggee la marin meel kasta oo jirkaaga ka mida ah. culimmada qaar baa waxay dhahan sawataynka awrada meesha laga saxarooda iyo meesha laga kaaja iyo gacmaha maadaama qur-aanka ilahay kusoo tuftay ha marin ayaduna ma jirto sababtu waxa weeye laftirkooda waa tahliil iyo waxay u baahan yihiin xirsixir waa qayb jirkaaga ka mida ah, way xanuunsan karaan dhibbaa ku imaan kara waa xirsixir bay u baahan yihin marka birabilfaraq iyo birabinaas jirkaaga oo dhan mari hadday kaa hor yimaadaan marka xubintii taranka iyo duburkii iyo meeshii laga saxaroonhaya iyo kolkolihii iyo kulli ku jiido oo ismari jirkaago dhan jirkaago dhan marso waa xirsixir balaaya ilku saari mayso ducada tobnaad waa xadiidkii abu hurayra aayad kursi buu qofku akhrinaya allaahu alle laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa asaga maahane alxayu alla allaha nool weeyaan alqayuumu ee makhluuqiisa maamulkooda u taaganoo asagu maamulaya laa ta'khuduhu ilaahay ma qabato sinatun hurda walaa noomun iyo lulma midna hurdo iyo seexasha midna ma qabato lahu alla waxaa u sugnaaday maa wax allaala waxa fi samaawaati cirarka ku dhex jira iyo wamaa wax allaala waxa fi lardi dhulaka dhexdooda ahaaday hadday abuur noqoto iyo lahaansho hadday noqoto iyo addoonsi hadday noqoto iyo maamul hadday noqoto iyo ka warhayn iyo xifdin hadday noqoto intaba asagaa leh man ruuxeebuu daakii yahaa alladii kaasoo yashfacu erga qaadayo cindahu ilaahay agtiisa ilaa biidnihi asaga ogolaanshihiisa maahane yaclamu ilaahay wuxuu og yahay maa waxa bayna aydiihim hortooda ahaaday oo aakhirada inaga horraysaa ilaahay jumlatan wa tafsiilan buu uga warqabaa wamaa khalfahum waxa gadaashooda ahaaday oo adduunyadii ay ka tageenna ilaahay si walba u ogyaha walaa yuxiituuna ma koobayaanoo ma harayrayn karaan bishayin shay oo min cilmihi cilmigiisa iyo macluumaadkiisa ka mid ah ilaa bimaa shayga maahna shaa'a asagu uu doonay intuu alla doonay cilmiga alla ka ogaan karaan wasica wuu kala gaaray oo wuu ka ballaartay kursiyuhu ilaahay kursigiisu asamaawaati makhluuqa samaawaadka iyo walarda dholalkaba kursi ilaahay la leeyahay kursibuu ku fadhiyaa maaha waa kursi makhluuqa ilaahay ka mid ah ilaahay cid uu u baahan yahay lama arko walaa ya'uuduhu cuslayn mayso xifduhumaa samaawaadka iyo arlada ilaalintoodu wax culaysa ilaahay kuma hayso wa huwa alla alcaliyu allaha sarraynta badan weeye alcadiim ee wax walbeeta ka weyn waxaa xadiidkaa ka mid ahaa man qara'ahaa idaa awaa ilaa firaashihi firaashkiisa iyo gogoshiisa markuu u soo dumo qofkii akhrista fainahu lan yazaala calayhi min allaahi xaafidun walan yaqrabahu shayطaanu xataa yusbixa ilaahay xaggiisa wax ilaaliya ka zuuli maayo qofkaasu in la ilaalinayo shaydaanna u soo dhowaan maayo ilaa waagu uu ka baryayo soo ma rabtid caawa si wanaagsan inaad u seexatid hurdo wanaagsanaa seexatoo shaydaan uusan kugu ciyaarin aayad kursida akhriso xadiidkan aayaddan ay ka warramayso sabab buu lahaayo abu hurayra xoolo zakaat ah oo zakaatulfitri ah nebigu wuxuu yidhi ilaali sala allahu calayh wasalam markaasaa waxaa dhacday abu hurayra wuxuu u yimid nin xoolihii cantoobsanaya wuu qabto war maxaad ahayd wuu u dan iyo baahi sheegto wuxuu yidhi ciyaal baa leeyaho waa gaajaysnahayoo duruuf bay hayse waa iska sii daaya mar igu soo noqon habeenkii labaad intaan la gaarin baa subaxii nebigu wuxuu ku yidhi ka warran ninka xalaal qabato maxbuuska aha wuxuu nebi allow waa ii dan waa iska daaya wuxuu yidhi kadabaka been buu kuu sheega waana soo noqon doonaa buui habeenkii labaad ba haddana kuu qabta dhab war maxaad ahay saaxiibu ciyaal baan ah gaajaan ii keentay iska kaydaa mar dambe u noqon maayo waa iska fasax waagu markuu baryey buu nebiga sal اllahu alayh wasalam wuxuu ku abu hurayra ka warran ninkaagii xalaal qabatay nabi allow dambu ii sheegto waa iska daayi been buu kuu sheego wuu soo noqon doona habeenkii saddexaad gacantu inta ku dhigay walaana ku sii daynin nebigan kuu geynay war iska kaydaabi wax ku anfacana waan kuu sheegi aayaddaas akhriso haddaad akhrisatid ilaahay xaggiisa lagaa xifdinaya shayddaanna kuu soo dhowaan maayo waa iska sii daayi waaguu markuu baryay buu nebiga u sheegay markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi ma og tahay saddexda habeen ninka kugu soo noqonayo aad la maya waa shaydaan bi sadaqaka wahuwa kaduub run buu kuu sheego aayada kursiga waa xirsixir laakiin waa beenaale waa meeshay soomaalida odhan jireen beenlow run kama caagala waxay dhici kartaa shaydaanku wax runa inuu kuu sheego inay ku anfacda laakiin kugu sheegi maayo inuu kudhibu kugu sheegaya aamana rasuul buu akhrinaya labadaan aayadooda ugu dambaysa suurat aamana wuu rumeeyey alrasuulu rasuulku bimaa shaygii unsila loo soo dejiyey ilayhi xaggiisa min rabbihi rabbiga xaggiisana looga soo dejiyey nebi muxamed wixii xag alle looga soo dejiyoo waxyi ah wuu rumeeye wlmu'minuuna mu'miniintuna way rumeeyeen ayaguna kullun mid kasta oo nebi muxamed iyo mu'miniinta ka mid ah aamana wuu rumeeyey bilaahi alle kow wmalaaikatihi malaaigtiisana way rumeeyeen ilahay bay rumeeyeen wujuudkiisa wax jira inuu yahay abuuritaankiisa iyo rububiyadiisa uluuhiyadiisa iyo inuu cibaado xaq u leeyahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa intaba waa rumeeyeen malaa'igta ilaahay bay rumeeyeen oo makhluuq inaga daahsoon oo inaga qarsoon ilaahina aan caasin cadadkoodiiyo tiradooduna tiro badan taho intay tahay alla mooye ruux garanayaa uusan jirin mu'miniin ahoo wanaagsan ayaan rumaynayna qaybo gooni oo magacooda lainoo sheego malku jibriil iyo mikaa'iil iyo israafiil iyo wixii magacooda gooni loo sheegana waa rumaynayna wixii shaqooyin oo ay kala qabtaan oo lainoo sheegana waa rumaynayna wa kutubihi kutubta ilaahina way rumeeyeen jumlatan wa tafsiilan wa rusulihi rusushiisana way rumeeyeen qaa'iliina xaalay leeyihiin laa nufariqu kala geyn mayno bayna axadin mid oo min rusulihi rusushiisa ka mid a muminiinta waxaa lagu yaqaanaa inay yidhaahdaan annagu rususha ilaahay ma kala geynayno kulligood waa rumaysannaha wa qaaluu waxay yidhaahdeen samicnaa waan maqallo waaacnaa waan aeecnay muminiinta saasaa lagu yaqaanaa samicnaa waaacnaa laakiin gaalada waxaa lagu yaqaanaa samicnaa wa casaynaa waan ku maqallay mana kaa yeelayno saasay yidhaahdaan laakiin muminiintu samicnaa waan maqlay dhaga ahaan waaacnaa waan u hoggaansanno waan yeelna ufraanaka ilaahu dhaafidaada ayaan ku weyddiisannay rabbanaa yaa rabbanaa annaga rabbigeenow wa ilayka xaggaaguunbu ahday almasiiru noqodka loo ahaanayo laa yukallifu ma kallifo allaahu alla nafsa naf ilaa wuscahaa karideeda mooye ilaahay diintiisu waa naxariis waa wax wanaagsan haddii lagu yidhi tuko intaad awoodid haddii lagu yidhi soon waa intaad awoodin haddii lagu yidhi dad waxuu sheeg waa intaad awoodin fattaquu llaha ma stactu intaad awooddaan ilaahay ka baqa la yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscahaa sidaa awgeed wax kasta oo ilaahay uu inoo diray uu yidhi sameeya waynu awoodnaa waxaynan awoodin takaaliifkuma lihin lahaa nafta waxaa u sugnaatay maa wixii kasabat ay shaqaysato khayr ah wa calayhaa korkeeda waxaaday maa wixii igtasabata ay la timidoo shar ah waxay leeyihiin muminiintu rabbanaa yaa rabbanaa annaga rabbigeenow laa tu'aakhidnaa ha noo qaban in nasinaa haddaan halmaanno ilaahu wixii halmaan nooga dhacay ha noo qaban xadiid baa jira ilaahay uu odhanaya hayo waa idinka yeela ow akhta'naa ama aan gafno waxbaad rabta inaad tidhaahdid markaasaa laga yaaba kelmad xataa gaalnima inay kaa soo baxdo aadan ku talagelin sidii ninkii nebigu uu ka warramay sal allah calayh wasalam wuxuu dabcan inuu yidhaahdo allahuma anta rabbii waana cabduka ilaahu adiguna rabbigayga baa taha addoonkaagii baan ah carabkaa ka xaday waxay soomaalidu odhan jireen sarqulisaan baa ku dhacay markaasuu wuxuu yidhi allahuma anta cabdii wa ana rabbuka adna addoonkaygii baa tahay anna rabbigaa baan ahay buui markaasaa nebigu ka warramay sal alai wasalam akhطa'a min shiddat اlfarx farxaddii uu farxay darteed buu la gefay gefkaas ka waran ayadana ilaahay wuxuu yidhi idiin qaban maayo wixii sidaa idinkaga dhaca rabbanaa yaa rabbanaa annaga rabbigeeno walaa taxmilha nugu xambaarin calaynaa dusheenna isran culays kamaa sidii xamaltahu aad ugu xambaartay cala aladiina kuwii min qablina annaga nagu horreeyey ummadihii nagu horraysay meelaan masaajidooda ahayn salaadda kagama ansixi jirin waxaa masaajid u ahaa biyac iyo kanaa'is meel kale salaadculaadoo kagama ansixi jirin ummadihii horeeto hadday waabaraystaan ee haddii layaha toobadkeena toobadkeenkooda waxaa inay islaayaan qaybo ka mid a ah fatuubuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum ilahay u toobadkeeno islaaya haddii najaasay soo gaarta meeshay najaasa ka soo gaartay waa in loo gooyo innaga laakiin haddaad dambowdid dembigii ilaahay waa kuu dhaafaya waxaa laga yaabaa cid kaa warqabtaa inaysa jirin ummadihii horeeto haniimada qofku hadduu wax ka xado gacantiisa iyo gacanta nebigaasaa wax isku dhagahaya bannaanka hawshiisu imaanaysa ilaahay marka culaysyo badanoo ummadihii hore saarnaa ilaahu naga dulqaada ilahay wuxuu yidhi waa idinka yeela walaa tuxamilnaa ilaahayow han ugu xambaarin maa shay laa taaqata wax karin la yidhahda lanaa annagoo uusan noo sugnaan bihi asaga waxaanaan awoodi karin oo aanaan kari karin ilaa waana dul saarin ilahay wuxuu leeyaha waan idinka yeelay wacfu cannaa ilaahuu iska kaaye cafi ilaahay wuxuu leeyahaye waa idin cafiye waqfir lanaa ilaahuu noo dembi dhaaf ilaahay wuxuu leeyaha waan idiin dembi dhaafay warxamnaa ilaahuu noo naxariiso ilaahay wuxuu leeyahaye al ilahay dulqaad badana oo raxmad badana oo haddana khayrka kula jecela anta adigu mowlaanaa gargaaraheenna ayaa tahay fansurna ilaahu nooga gargaar cala alqowmi qoladii alkaafiriina ee gaalada ah xadiikaa waxaa ka mid ah man qara'ahaa fii leylatin kafataahu bukhaari iyo muslimba way wariyeen qofkii hameen akhrista way ku filan yihiin labadaas aayadood maxay kaga filan yihiin alimaam nawowi culummada qaarkood wuxuu ka soo guriye waxay sheegeen min salaati leyl habeenkii qiyaamuleyl inaad u istaagtid waa kaaga filan yihiinoo booskii qiyaamuleylka ayagaa kuu gelaya qolyo ka midu ah waxay idhaha maya kafataahu waxaa laga wadaa min ashayaan shayaan bay kaaga filan yihiin qolyo kale waxay leeyihiin maya min alaafaat ibnuqayim wuxuu leeyahay alsaxiixu anna macnaahu kafataahu min shari maa yu'diih qofkaa wax allaala wixii dhibi lahaa labadaa ayadood way kaga filan yihiin ayib ducada afraad ee baabkan waa xadiidka abu hurayra bismika rabbi wadactu janbii wabika arfacuhu fain amsakta nafsii farxamha wain arsaltaha faxfadha bima taxfadu bihi cibaadaka asaalixiin waa xadiidka abu hurayra bismika ilaahu magacaaga bismika magacaaga ayaan rabbi rabbiyow wadactu ku dhigay janbii dhinacayga dhinacayga aan dhulka dhigay ilaahu magacaagaan ku dhigay magaca ilahi baad cuskanaysaa wa bika adiga magacaaga iyo sababkaagaana arfacuhu hadhow uusoo kor qaadi doonaa oo markaas soo toodaysidna alxamdu lilahi aladii axyaana bacda ma amaatana wilayhi nushuur ayib fain amsakta haddaad haysatid nafsii naftayda oo sidii aan ku seexday aana soo toosinoo naftu iga baxdo farxamha ilaahay u naxariiso wain arsaltahaa haddaad soo celi naftii jasadkayga ay u soo noqoto aan soo tooso faxfadhaa ilaahu naftayda ii xifdi bimaa shayga taxfadu aad ku xifdidid bihi asagaba cibaadaka addoommadaada asaalixiina ee suusuuban cajiib waay ducadaani ayib waxaa ka mid ahaa xadiidkaas idaa qaama axadukum min firaashihi qofkiin markuu firaashkiisa ka istaago uma rajaca ilayhi haddana gogoshiisii uu u soo noqdo falyanfadhu bisanafati isaarihi ha ku e, cafcafo hoosguntigiisa qaybta hoose aaa maraatin saddex jeer walyusami illaaha allana ha magacaabo fainnahu laa yadri maa khalafahu calayhi bacdahu gogashaa markaa ka tagtay kabacdi wixii kaaga dambeeyey warkama haysid markaad gogashaadii timaadid jafjaf sariirta iyo jafjaf ayib qaabkaasaa marka laga wadaa waida dajaca markuu jiifsanayana falyaqul ha yidhaahda bismika rabbii wadactu janbii wabika arfacuhu ducadaas ha akhristo ducadaas ha akhristo marka ducadan ayaad akhrisanaysaa waa duco qiimo badan magaca ilahi baad ku seexan magaca ilahi baad ku soo toosin naftii laba mid un weeyaanoo inay soo noqoto hadhow aad nabadgelyo ku soo toosidii inaad sidaa ku dhimatid haddaad ku dhimatid ilaahay baad u baridoo waxaad tihi farxamhaa haddii ay soo noqotona ilaahayow xifdiyo ilaaliyo baadinimo iyo shayaadiinba ka ilaali ayib sidaa ayuu odhanaya ducada shanaad ee baabkan allaahuma allahyo waa xadiidka cabdulaahi bni cumar innaka adiga khalaqta waad abuurtay nafsii naftayda ilaahu naftaydaabaa abuuray wa anta adigaa tawafaahaa oofsanaya laka adiga waxaa kuu sugnaaday mamaatuhaa dhimashadeeda iyo diliddeedaba adaa iska leh wa maxyaahaa nolosheeda iyo noolaynteedaba adaa leh in axyayta haddaad noolaysid haa naftaan faxfadhaa ilaahyow xifdi wax kastoo xun ilaahu ka xifdi wain amadtahaa ilaahu haddaad dishid fakfir ilaahayo u dhaaf lahaa ayada allaahuma allahayow innii anugu as'aluka waxaan ku weyddiisan alcaafiyata caafimaad baan ilaahu ku weyddiisanayaa iyo dhaafid muslim baa wariyey iyo axmed lafdigana axmed baa iska leh waa duca qiimo badan ayaduna noloshaada iyo geeridaadaba allah iska leh naftii haddii laguu soo celiyo ilaahay xifdi u weydii hadday sidaa ku tagtana dembi dhaaf iyo ilaahay subxaana wa tacaala inuu naxariisto u weydii ayb xadiidka lixaad ee baabkan allaahuma qinii cadaabaka yowma tabcau cibaadak waxaa ka mid ahaa xadiidkan bidaayadiis oo ku jiray inuu nebigu yidhi sal l slam wakaana nebiga laga warramayay waa xadiidka xafsa bint cumar ana اnabiya sala اllahu alayh wasalama kana ida araada an yarquda rasuulku hadduu doono inuu seexdo adiiksoo sod wsoo sod wuxuu odhanaya allaahuma allahayo qinii iga ilaali cadaabaka cadaabkaaga yowma maalinka tabcau aad soo bixinaysid cibaadaka addoommadaada aa miraarin saddex jeer buu qofku sidaa odhanaya saddex jeer ayuu qofku sidaa odhanayaa abu daawuud baana xadiikan wariyey abu daawuud ayaa wariyey abu daawuud baa xadiikaa wariyey xadiidka ku xiga kaas bismika allaahuma amuutu waaxyaa ayuu qofku odhanaya bismika allaahuma amuutu waaxyaa ayuu odhanaya xadiidkaa horeeto yaa waxaa ka mid ahaa cafwan xadiidkaa horeeto oo xafsa ayaa waxaa ka mid ahaa kaana الnabiyu sal اله alيه wasalam ida araada an yarquda wadaca yadahu اlyumna taxta khadihi markuu damca inuu seexdo gacantiisa midig ayuu dhabankiisa hoostiisa saari jiray markuu saas u saarana ducadan ayuu akhrisan jiray nebigu sal اllahu calayh wasalam isagoo sidii u jiifa ayuu akhrisan jiray allahuma qinii cadaabaka yowma tabcaثu cibaadak ducadan kale wuxuu qofku odhanayaa bismika allahuma amuutu waxya bismika magacaaga ayaan allaahuma allahayow amuutu ku dhimanaya waa hurdadii wa axyaa asagaana ku noolaanaya oo ku soo toosaya bukhaari iyo muslim baa xadiidkaana wariyey oo soo saaray wuxuu qofku odhanayaa ducada sideedaad subxaana allahi walxamdu lilaahi wallaahu akbar xadiikaanaan inoogu dambeeya xadiidkan waa xadiidka caliyin sabab buu lahaayo sababku wuxuu ahaa faadima binti rasuulilahi baa rasuulka allo timid sal اllah alيh wasalam waxay leedahay nebi allow cuntadii aan karinayey iyo raashinkai aan shiidayey waad u jeeddaa gacmahayga saasay rabtaa in uga sheegato gurigii nebiga markay timid nebigii bay weyde maysan helin guriga kamaysan helin caaishay ugu timid way u sheegto waxay ku tidhi aabbahay hadduu yimaado rasuulkii alleh iga gaarsiiya farriintaas khaadim ii shaqeeyaoo shaqada iga xigsada ayaan rabaa nebigu waa yimid sala allahu calayh wasalam farriintii ayaa loo sheegay markii nebiga farriintii loo sheegay ayuu soo baxa gurigii caaisha iyo wuxuu soo aaday faaimo iyo wuxuu soo aaday cali markuu yimid gurigoodii oo saa ugu yimid ayay waxay damceen inay meesha orkaas wuxuu ku yidhi jooga bartiina fadhiya makaankiina jooga markaasaa nebigu sal allah alih wasalam intuu kala dhex fadhiistay buu xadiidkan u sheego wuxuu ku yidhi alaa adullukumaa calaa maa huwa khayrun lakuma min khaadim shaqaale guriga idinka shaqeeya wax idinkaga khayr badan ma idiin sheegaa ida awaytumaa ilaa firaashikumaa aw akhadtumaa ilaa madaajicikumaa markaad gogoshiinna timaadaan ama meeshii aad jiifsan lahaydeen aad timaadaan iyo jeer waxaad dhahdaan subxaan allah jeer waxaad dhahdaan alxamdu lilah afar iyo waxa weyaan soddon jeerra waxaad dhahdaan allahu akbar kaas ayaa idinkaga khayr badan khaadim iyo shaqaale sababtu waxa weeye khaadimkan iyo shaqaalahan waa hawl adduunya waa dhammaanayaan kuwaanna waa wax aakharo wlalaaakhiratu khayru waabqaa camalka aakharaana ka khayr badan camalka adduunyo camalka aakharaana baaqi ahaanaya midda kaleeto ibnu taymiya wuxuu ishaarayaa xadiidkaa qofkii akhristoo adkaartaa la yimaada culays iyo daalka iyo shaqada iyo waxaaso dhanba ilahay shaqada wuu kuu fududaynaya culayskii badnaayoo qalbiyan iyo jidhkaba aad u daali lahaydna ilahay wuu kaa ilaalinaya subxaana wa tacaala subxaan allah ilahay baa xumaan iyo ceebba ka hufan makhluuq inuu u baahda ilaahay baa ka hufan inuu daalo ilahay baa ka hufan jeer wاlxamdu lilaahi ilaahay ayaa mahad oo dhan iska leh jeer buu odhanaya wاllahu akbaru ilaahay ayaa weyn oo wax kasta ka weyn iyo jeer ayuu odhanaya waxaana xadiidka ka mid ahaa man qaala dalika cindama ya'wi ilaa firaashihi kaana khayran lahu min khaadim wataan sheegnay asagaaba khaadim uga fiican ba uga khayr badan buhari iyo muslim baa xadiidkaa soo saaray wallah aclam sal allah wslm wbaarak cla nabiyina mxamedi waaalihi wsaxbihi ajmaciin